بسم الله الرحمن الرحيم جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء يبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الفضلاء طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة طيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة iga guddooma salaan kal iyo laab ah salaan diiran salaan ka soo go'day qalbi walaalkiin qalbi idin jecel idinla jecel khayr adduunyo iyo mid aakhiro ilaahay dartii baan idin jeclahay walaalayaal labada isu jeclaataa ilaahay dartii sidaad ogsoon tihiin waxay harsadaan harka ilaahay maalinka aanu har kala jirin maalinka loo baahan yahay har maalin loo baahan yahay fadhi v i p ah ayay halkaa lagu hoyse saaranayaan rasuulka agtiisa oo ay casiir cabbayaan halka kuwa kale ay ku dhex jiraan dembiyadoodii iyo dhididkoodii iyo qoraxdoodii iyo maaragtaa ilaahay dartii baan marka idin jeclah walaalayaal <clears throat> caawa barnaamijka aynu isku boorinayno waxa weeyaan muxaadaro la magac baxday kayfa atuub towbada ma aha waa kayfa atuubu sideen u toobad keenaa waxbaa iga dhacay dembi baan sameeyey xiriirkii waxaa go'ay oo xumaaday aniga iyo allah subxaanahu wa tacaala khaaliqii ina abuuray xiriirkeennii baa xumaaday sideen uga toobad keenaa walaalkay jiiraankaygii deriskaygii dadkaanu wada dhaqanayn dadkaanu wada degi jirnay xiriirkeennii baa xumaaday sideen uga toobad keenaa waxbaa ina dhex galay dembiyaanu kala gallay waxbaanu kala qaadanay madlamaynu isu haysanaa sideen uga toobad keenaa sidaad ogsoon tihiin walaalayaal towbaddu waa waajib qof walba oo mukalif ah mukallaf ah ayay waajib ku tahay dembi walbaa kiisa yar iyo kiisa weynna waa in aad ka toobad keentaan daa'iman waa waajib ma aha sunno fardi fardi qof qof ayay waajib ugu tahay marka maadaama dembiyo badan la sameeyey rasuulkana uu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi itaqi اllaha xayثumaa kunt waatbici الsayi'aةa alxasanata tamxuhaa wakhaaliq الnaasa bikhuluqin xasan meeshaad joogtaan ba ilaahay ka baqa dembi waa idinka dhacaya oo waa la hubaa kulu bni aadama khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun weeyaan insaanku gidigii waa dembaabaa waxaase ugu wanaagsan kuwa ilaahay u soo laabtaa meeshaad joogtaanba ilaahay ka baqa oo xumaan hadday kaa dhacdo bini aadam baa tahaye markiiba wanaag waa inaad raacisaa kadib intaana waxaa ka dambeeya dadka aad la dhaqmay aad la joogtid ee macaamilku idinka dhaxeeya si wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan kula hadla walaalayaal towbaddu waa waajib caawa marka laba shay oo qura ayaan rabaa inaan tarakiiska saara xoogga inaan saaro oo ah dembiga aniga aan ka galay ilaahii i abuuray sideen uga toobad keenaa dembiga aan aniga iyo walaalkay micnaha bayna alcibaad addoommada dhexdooda dembiyada ay kala galaan madlamada ay kala qaataan xidhiirka xun ee gala sideen uga toobad keenaa waa un labadaa ilaa adiga iyo xayawaanka waxaa waaye toobad midinka dhexaysa soo maha laakiin labada walaalaha ah ee ilaahay walaaleeyey inama almu'minuuna ikhwa iyo addoonka iyo ilaahii intaas ayaan rabaa caawo labadaa inaan wixii ilaahay iga karsiiyo aan maaragtaa nafsadayda iyo idinkuba aan ku booriyo ilaahay aayaddiisa walaalayaal wuxuu ku leeyahay watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun liibaanta waxay ku imaadaa inaan ilaahay u laabanno ya dad yahow giddigiin ilaahay u toobadkeena ilaahay u toobadkeena bimacnaa ilaahay u soo laabta war waa ka fogaateena u soo laabta war khaflaa idin gashayay u soo laabta war waxbaa idinka dhacay u soo laabta ilaahay u soo laabta ilaahay baa idin jeceleh ya ibliis baa dadka jiidanaya laakiin ilaahay baa idin jecele ilaahay u soo laabta أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المؤمنون مقع إلهي unoogeerayo fiiri inaad liibaantaan baad mudantihiina markaa iyada ah qof walbo waxaad ogaataa intay wax ka dhacaan u soo laabta ilaahii abuuray oo ooya iqlaac sameeya ilaahay ka nadaamooda wixii ilaahay barya ilaahay icafi addoon caasiyoo dembaabaan ahay lacalakum tuflixuuna wallaahi adduun iyo aakhiraba taasay liibaantu ku jirtaa abuu hurayra radia allaahu canhu saxaabiga jaliilka ah daa'iman khudbadihii hore haddii aad cajaladahaad aragtaan waxaad garanaysaan oo aan ku celceliyaa ilaahay iyo rasuulkiisu mar allaaliya marka ayna farayaan shay nama faraan ilaa iyagu ay sameeyaan maahane waa in marka hore iyagu ay ku dhaqaaqaan maxaa shayga layna farayaa ayaa faa'iido badan ku sugan tahay waa shay wanaagsan adduun iyo aakhir aynu ku liibaanayno sulax markii laga hadlayey waxaa la yidhi dadka dhexdooda sulxiya oo dadka heshiisiya labada kale erdhowdee kala tagtae iskhilaafta markaa dabadeed waxa weeyaan ilaahayna wuxuu ku heshiisiinayaa maalinka qiyaamaha laba madlamo isu haysatay oo hortiisa gar eh, gar ku dhigtay ayuu ilaahay heshiisiinayaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intaasuu u ordaayey intuu noolaa saddex iyo labaatankii sane dacwadu socotay in dadka iskhilaafaa ee kala irdhoobaa ee isdagaalaa colaytamaa inuu heshiisiiyo ayib waad garanaysaan dulmiga ilaahay nagama uunan reebin ilaa nafsadiisa uu ka xarimay war nafsig nafsadeydaan dulmiga ka xarimaye idinkana waa idinka xarimayahays dulminina waa tou leeyahay daa'iman khayrka iyagaa ku horeeya kadib bay dadka faraan maaragtaa khalaa'iqda kale ay faraan rasuulka waa kan sala allahu calayhi wasalam na faraya towbada isaga ma toobad keeni jiray haa tabcan isagaa uga horeeyey waxaa weeyaan waa macalimiinta macallinkoodii weeyaan ya waana khayru khalqi illaahi waa kan abaa wuxuu leeyahay rasuulkaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wallaahi weliba dhaar buu inoo marayaa arrintu ciyaar ma aha marka wallaahi inii laastagfiru اllaha waatuubu ilayhi fi اlyawmi akara min sabciina mara wallaahi ilaahay magaciis baan ku dhaaranayaaye ya aniga waxaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa waa kuma kan dembi dhaafka weydiisanayaa waa khayru khalqi اllah waa rasuulka la dhaafay dembigiisii hore iyo kii dambe wax dembiya ah male rasuulka waa macsuum yah haddana waa kaasaa marka la yidhaahda rasuul allow dembigaagii hore kii dembe waa la dhaafay waa maxay salaatuleylka habeenkii caaguhu ku bararayaan muxuu dhihi jiray ya afalaa akuun cabda shakuura miyaanan ahayn addoon shukrinaaya haddii ilaahay dembigaagii baan kuu dhaafay uu yidhaahda wax ka wanaagsan ma le xagga ilaahay nooga imanayo oon ridaha ahayn inuu noo dembi dhaafo miyaanan ku shukrinaynin ya waad mahadsan tahay miyaanan dhehaynin ilaahay ya mahaddaydii seen ku gutaa waa inaan ficil ahaan ku muujiyaa oo aan u istaaga u ooyaa habeenkii oo dhan sariir tafaaruqa annaga laakiin dembigiin waa la dhaaf haddii la dhihi lahaa maxaan samayn lahayn <laughs> meelahaan isdaaxuurin lahayn doobadhabi lahayn yah faantami lahayn waxaa weeyaan waa yah kor baan u kaadin lahayn soo maaha haddii dembigeennii hore kii dambe la dhaafi lahaa waxa weeyaan rasuulka laakiin wuxuu yaqaanaa yah waxaa waaya abulawfiyaa yah dadka oofiya ballanta guda yah aabbahood weeyaan wuuna na barayaa sidaa iyada ah wallaahi ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa oo aan u noqdaa maalinkii in ka badan toddobaatan jeer allah toddobaatan jeer qof dembigiisii hore kii dambe la dhaafay khayru khalqillaahi ah baa wuxuu leeyahay toddobaatan jeer maalinkii in ka badan in ka badan waa ilaa iyo intee ilaa iyo boqol iska dhe marka wuu noo soo socdaa hay annaga oo dembi adduunka ka badinay yaa tallaabadan meel dhignaba dembiga uu nala socdo ku dhex socna hareeraha ay naga jiraan kor iyo hoos meel walba mujrimiin annagoo ah baa haddana ma laga yaabo inaan astakfir اllaha alcaiim astakfir اllaha alcaiim waatuubu ilayh inaan dhahno waa yar tahay ilaa man raxim gidii waxaa ina saaran hafla ayaa ina saaran khaasatan dhallinyaradeenna kumaba baraarugsanaba waxaa iyaga ah xoogoodaas caafimaadkaas wakhtigan yare dhallinyarada kaasaa huruur iyo kedis ku ah waxay leeyihiin ilaa aad horta aabba gaadhaan guursataan ubad dhashaan ciraysataan waayeel noqotaan markaasaad tusbixii dheera qaadanaysaan soo ma ya wallahi caafimaadka yuuna nasirin yuusan nasirin wakhtigan dhallinyaronimadi yaysan nasirin ya iyo caafimaadka iyo xoogi iyo imisaa cardunka lagu cunaa ma taqaanaan ya imisaa waayeelo jooga aabbayaal ilmahoodiina ay dhammaadeen ya waxa waay geerida male waayeel iyo maaragta te kale ilaahay waa loo kala dhow yahay qofka kaa ogan ilaahay wuu kaaga sii dhow yahay adiga waa la ogsoon yahay oo waxa waaye safarkoo lagu wada jiraa laakiin qof walbaba xad buu ku gaarayaa xadka ilaahay baa gaarsiiyey adigu yaraanta inaad ku gaadhid baa laga yaabaa ilaahay markaa yaysan ku kadinin ya darhum yakuluu gaalida marka lala hadlay waxaa la yidhi darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim اlmal fasawfa yaclamuun dhaaf ha iska cunaane ha iska tamatucaana ha raaxaystaana xoolihii oo kale ha cunaana khaflada ha ku jiraana yacni yididiilada iyo waad weynaan doontaa markaad weynaatid markaad guursatid markaad ilmihii u guurisid ay waxbartaan oo ay waaweynaadaan meel iska soo saaraan ayaan cibaadaysan doonaa wayulhihim اlamal fasawfa yaclamuun way ogaan doonaane ka hor baa laga yaabaa in lagu qabta goodiga ilaahay khatar waayo weligan ilaahay ha ka aamin noqonina ayib xadiis kale wuxuu ku leeyay salawaatu rabbi wasalaamuh calayhi yaa ayuha annaas tuubuu ila allahi wastakfiruuh fainii atuubu fi اlyawmi miat mara dad yahow ilaahay usoo ilaahay u dembi dhaaf weydiista oo u soo noqda ilaahay guud ahaan giddigiin watuubuu ila اllahi jamiican weeyaan ilaahay u soo laabta oo dembi dhaaf weydiista anigu waa anigoo moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdiilmuطalib ibni haashim ibni cabdi munaaf sala allahu calayhi wasalam ku salli rasuulkaaga mar qora qofkii ku salliya rasuulka toban jeer baa ilaahay ku salliyaa salliga rasuulka bidca maaha toban jeer ayuu ilaahay kugu sallinayaa salliga ilaahayna waa dembi dhaaf waxa weeyaan waa raxma waa makfira dee khayr baad ku helaysaa adduuniya aakhiro cibaado weeyaan salliga rasuulka dadna waxaa ugu xaasilsan xadiid saxiixa ah, qofka magacayga maqla oo aanan igu salliyin da'da dhallin yar baanu nahay daa'iman waa inaynu badinaa salliga rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi marka wuxuu yidhi giddigin toobadkeenoo ilaahay u soo laabta dad yahow aniga waxaan ilaahay u soo laabtaa maalinkii boqol jeer hadday sooma odhan in ka badan toddobaatan jeer boqol jeer weeyaan salaada subax shan waqti soo maaha maalinkiiba waxaa weeyaan shanta waqti markaad tukata intaadan kicin labaatan labaatan jeer raatib ka dhigo boqolkii jeer maalinkii way imaanaysaa walba haddaadan ka badinaynin sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam labaatan shan waqti baan tukanaa min labaatan labaatan jeer ma aragtaa dembi dhaaf ilaahay weydiiso daa'iman waa loo baahan yahay in wixii kaa dhacaba aad ku gudid ma aragtaa walaalayaal waxaynu ka hormaraynaa marka macsida u dhaxaysa qofka iyo ilaahiisa see looga toobad keenaa dembi baa kaa dhacay insaan shuqul kuma laha addoon iyo walaal shuqul kuma laha waxba idima kala gaarin dadkan walaalaha ee jaarka aad tihiin laakiin ilaahay baa dembi ka gashay been baad sheegtay oo maaragtaa eh, si ay kaa noqdeen waxaad samaynaysaa indhahaadiibaa xaaraam arkay waxbaad la keli noqotay dhegahaygiibaad wax maaragtaa ku soo qaaday gacmahaygiibaa wax ku samaysay waxun adiga ilaahay idiin dhexeeya see ilaahay uga toobadkeenaysaa saddex arrimoodba waa loo baahan yahay iyo mid afraadoo suubis ah waxa weeyaan marka hore iqlaac iqlaac inaad ka hadhid macsidii iyada ahayd inaad ka foqdid zaani baad ahayd ka fogow isaga tag otherwise been baad sheegi jirtay iqlaac jooji markaa iyada ah inaad ilaahay ka toobad keentid baa rabtaa aad ilaahay u soo noqotid been baad sheegi jirtay salaad baad ka tegi jirtay zake maadan bixin jirin maadan soomi jirin wixii aad samayn jirtay adiga ilaahay idiin dhexeeyey ee aad ka tegi jirtay ama aad dayici jirtay jooji iqlaac ka fog ka had ta labaad ka shallay haddana war ilaahay ee abuuray ee khaaliqa ahaa yaa ilaahay i irsaaqayey igu hayay adduunka ee aan u laabanayay berrito ilaahay i xisaabinayay qabrigaa aan u baahnaa aan u baahnaa qiyaamaha ilaahay maxsharka miisaanka siraadka aan u baahnaa ilaahay damaca iiga jira jannadiisa inuu igeeyo iga badbaadiyo cadaabka miyaan ku caasiyey sujuuddii ibliis looga soo saaray jannada hal sujuud ayaan sanad laba sanad saddex sana aanan tukanaynin allah ilaahay intaa uusan iqabanin ibliiska fiiri sidaan loo dhaafin hal sujuuda keliya ayay ahayd wixii uu diiday sujuud aadam wuu diiday asjudu liman khalaqta tiina marna wuxuu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin wallaahi sujuud labaad ma aanu diidin salaad subax tukana ma aanu diidin waa hal sujuud keliya markiiba maxay keentay in irsaaqdii laga xarimo irsaaqdii waa maxay naxariistii ilaahay ya oo lagu irsaaqay in laga xarimo o laga soo saaro haye inaad shalay sidaa lagaa rabaa allah saddex salaad maanan tukanin shan maanan tukanin shalay duraad bil laba bil sanad alla ilaahay weligay umaan sujuudin weli nafsadiibaa igu jirta caafimaad ima wanan qabanin ilaahay inaad ooy sidaa lagaa rabaa aad nadaammootid mar allaaliya markaa sidaa nadaamada aa keentid tan saddexaad waa maxa tan hore waa iqlaaca tan dambe waa nadaamo shalay qoomamayn inaad qoomamaysid tan saddexaad waxa weeyaan casiime inaad qaadatid dib dambe inaadan waajibkaas u daynin inaadan ilaahay u caasiyin dib inaadan ugu laabanin faalxumadii iyo fuxshigii iyo wasakdii ya iyo fogaanshihii ilaahay aad ka fogeed casiime inaad qaadatid baa lagaa rabaa saddexdaa markaa samaysid dabadeed acmaal waa wanaagsan baa lagaa rabaa markaa dabadeed inaad samaysid waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa ha tirtirte intaa markaa samaysaan waxa weeyaan caamaashiinii taariku salaadnimadii iyo wixii xumaa ay samayn jirteen ribadii iyo wixii aad eh, zakadii aad ka tegi jirteen soon la'aantii eh, maaragtaa camal fiican la'aantii wixii oo dhan ilaahay wuu idiin bedelayaa waa haddii saddexdaasi dhaba aad u keensataan tawba nasuuxaa la yidhaahdaa inaad ka foqdid wixii xumaa in aad ka shallaysid go'aan inaad qaadatid dib dambe inaadan uga haraynin inaadan u samaynaynin oo aadan dib u fiirinaynin acmaal wanaagsanna markaa aad bilowdaan tawba nasuuxaa la yidhaahdaa wixii hore oo dhan ilaahay intuu dhaafo dhaafid keliya maahee xasanaad buu ilaahay haddana idinkugu badaayaa allah ya ilaahay intaasoo sana lasoo caasinaayey oo maanta qura intaad usoo laabatay haddana kaale ku dhahaayo oo gondihiisa kusoo gelinaayo ya oo haddana wixii xumaa oo dhan wanaag kuugu bedelaayo salaad la-aantii haddii salaad laguugu bedelo ka waran allah soon la-aantii soon laguugu bedelo beentii run laguugu bedelo ya yacnii wixii xumaa oo dhan tayibaad lagugu bedelo yaa heli karaaya yaa ku siin karaaya abadan aayadda qur-aanka waxay leedahay ilaa man taaba wa aamana wa camila camala saalixa faulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuura raxiima dembiyii waaweyn inta la sheegay la yidhi kuwa dadkay halaagayaan ilaa man taaba ilaa qofkii ka laabta maahane waa dilkii waa zinadii waa fuxshigii waa beentii waa iftirihii waa hafaryadii waa waa xatooyadii qofkii sidaa ku dhintaa cadaab buu gelayaa laakiin qofkii ka soo noqda oo ilaahay khayr uu la doonaayo qofkaa isaga ah waxa weeyaan oo ilaahay usoo soo laabta oo weliba ilaahay iimaankiisii jadiidiya oo maaragtaa camal fiican camalka fiican shardi weeyaan ogow yaa towbada shardiba u yahay camal markaa wanaagsan sameeyaa waxa weeyaan kuwa ilaahay wuxuu mudan yahay markaa in xumaantii oo dhan sayi'aadka ay samayn jireen uu ugu bedelo inuu dhaafo maaha uu ugu bedelo xasanaat allahu akbar wakaana allahu hafuura raxiima wuuna ahaa wuuna yahay wuuna ahaan doonaa ilaahay hafuur mid dadka u dembi dhaafa oo haddi jeer dhaafoo cafiya oo aad ugu naxariista addoommadiisa walaalayaal taa waxay ahayd tii towbadii ilaahay iyo insaanka udhexaysayay addoonka iyo ilaahiisa laakiin insaankii waxa weeyaan waa insaan eh, social ah dad baa dhalay asal iyo farac buu leeyahay jaar uu ka adeegtuu leeyahay asdiqaa iyo asxaab buu leeyahay dad bay wax ka wada dhexaynayaan waa laisqoomayaa carab iyo ilkaa isqooma waxbaana kala dhex gaareen aniga walaalkay baa waxna kale gaareen yaa uurkeennaa isu xun madlamaan ma aragtaa kale sidana ama anaa sita ama isagaa sita si uga toobadkeenayaa khaasatan haddaan nahay ummad soomaaliyeed labaatan iyo dhowr sanaan isdagaalaynay waa laysa soo cayrsaday waa laysa soo bursaday waxa weeyaan bedad baa la kala qaatay xoolaa la kala dhacay waa laisbililiqaystay waxbaa la kala dilay dhiig baa la kala qabaa haye haddana ilaahay baa la rabaa in loo soo laabtay insaanka mar un ma ogtahay iimaanku uu ku soo noqonayaa waxaasoo dhan marka qofku uu samaynaya iimaan la-aan buu ku samaynayaa qofka zinaysanaya ma zinaysto isagoo iimaan qaba kan khamriga cabayaa ma cabo isagoo iimaan qaba kan waxadayaa ma xado isagoo iimaan qaba ya iimaan iyo waxyaabaha kan waa waxasdayaa ma xasdo isagoo iimaan qaba iimaan iyo waxyaabaha foosha xun ee macsida ah meel ma wada galaan dadka marka badi wuxuu ahaa iimaan la'aan qaarna waa ku dhinteen ilaahay baa yaqaana meesha ay tageen laakiin inta soo hadhay hadday doonayso inay ka toobad keento macsidan addoommaha dhexdooda ah waxyaabahan la kala qaatay madlamadan la kala galay see loo toobad toobadkeenaa weeyaan marka mawduuceena kale saddexdii hore waa shardi hal baan se ku sii daraaya marka iyada ah waa marka hore madlamadii dhicii dilkii qaraxii balaayadii maaragtaa xantii barobagandadii isku dirkii xasadkii bal marka hore iqlaac waa in aad joojisaa war ma rabtaa walaalkaa inaad toobadiisa aa wanaajisid in aad e, ilaahay uu dhexdiina wanaag dhigo dembigiini inuu ilaahay maaragta meesha ka bixiyo ma doonaysaa inaad walaalkaa wixii idinkala gaaray ilaahay uga soo laabatid haddaad doonaysad iqlaac waa shardi tan hore weeyaan waa inaad ka shallaysaa haddana wixii walaalkaa alla walaalkay soo inama almu'minuuna ikhwa lama oran allah inaa islaaxiyo oo islaax bayna naas soo looma baahneen soo ilaahay ma oran rasuulka ma oran eh, jibriil markuu jaarka ka hadlayay wuu igu soo noqnoqday ilaa aan u maleeyo in jaarku isdhaxlayo soo ma oran ya walaaluhu soo waajib iskuma laha xuquuq soo ma jirto allah intaasoo dhan gaboodfal baan ku sameeyey waa inaad shallaysaa iqlaaca kadib waad shallaynaysaa markaa dabadeed cazmi waxaad ku qaadaysaa walaalkaa mar dambe wax walboo lagaa soo gaarsiiya inaadan ku xadgudbin walaalkaa inaadan mar dambe xumaan dhexdiina ayan marin xiriirkiisa inaad wanaajisid daa'iman walaalo noqotaan adduunkan isjeclaataan ilaahay dartii si maalinka qiyaamaha harka ilaahay maalinka aanu harka jirin sidaad u harsataan taasaa loo baahan yahay ayib dabadeed camal fiican waa loo baahan yahay laakiin maxaa kale waxa weeyaan culimmadan ha yar raalli ahaato xoogaha daa'iman anigu caadadayda ma aha in aan axkaam dhex galo marka hore ya waxaana xalaal ah tanna waa xaaraan ama xugun inaan sameeyo laakiin waxa weeyaan maanta dantaa igu khasbaysa waana aad baan uga soo baaraan degey marka culimmada waaweyn ee eh, ama idhegaysanaysa ama arki doonta cajaladayda waxa weeyaan raalli ha noqdaana hana cafiyaan haddaan yani carabka haddii uu sibqulisaan hadduu ugu yimaado ayib eh, walaalayaal marka hore intaynaan xugunka u gelin oo qofkan addoonka ah macsida labada walaalaha ah ee addoommaha ilaahay dhexdooda ah sidii looga toobadkeeni lahaa intaynan u gelin rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi qofka markuu toobadkeenaya acmaal wanaagsan baa hadda jeer loo baahanya qofka inuu sameeyo sow maaha acmaasha wanaagsan kooda ugu yar yaan la xaqirin intaasoo sana ilaahay soo caasinaysay maanta toobad keentay camal yar iyo dhagax meel laga qaado iyo qof loo qosle iyo maaragtaa waxaas wax yacni ma ahahay yuusan ibliisku dhihin ya wax waaweynaa loo baahan yahay xoole in la gowraca in la soo xajiyo in la soo cumraysto in maaragtaa eh, taas ma aha rasuulku wuxuu leeyahay laa taxqirana min almacruufi shayئa walow an talqىa akhaaka biwajhin طalq ha xaqirina arrimaha macruufka ee wanaagsan acmaasha wanaagsan xasanaadka yaa la xaqirin kuwooda yaryarka ah adigu garan maysid tan ilaahay kugu geynayo jannadii garan maysid xaji inaanu jannadii ku geynin baa laga yaabaa laakiin ay ku geyso waa maxay dhagax meelaad ka qaaday eey aad waraabisay bisad aad wax siisay digaag aad maaragtaa madax u salaaxday agoon aad madax u salaaxday in yar maaragtaa dhuun angeyanoo aad qoysay luquma diyar xabad timir ah inay ku geystaa laga yaabaa jannada xajna uusan ku geynin inaan laga aqbalin baa laga yaabaa xajkii qur-aan boqol iyo toban afar inaadan maaragtaa ku gelin jannadii aad dhamaysay ama aad dad bartay inaadan zaki iyo soon uusan ku geynin laakiin wax yar oo adigu kula yaraa ilaahay agtiisana ku weyn inuu kuu geeyaa laga yaabaa jannadii wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim yani acmaasha yaryar rasuulku wuxuu leeya ha xaqirina allaha ka yeelo walaalkaa yah oo aad ku qaabishid waa maxay dhoolla caddayn assalaamu calaykum waraxmat ullah adoo qoslaaya furaaya yah taasaa laga yaabaa ha xaqirin adigu garan maysid wallaahi sunnada rasuulkana waxa weyaan ciyaar maaha la socda allaahuma salli wasallim calayh yah bilaal buu ku soo arkay jannada salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi hal uu fadhiyey meel uu fadhiyey korkeeda jaqaf jaqaf jibriil buu weydiiyey wuxuu yidhi war korkayga meeshaan annaga un baynu ahayne ani adig iyo mikaa'iil waa maxay yaa kor socda wuxuu yidhi waa saxaabi yah basiid iska ah oo saxaabadaada ka mida la yidhaahdo bilaal mar allaaliyo markii uu habeenkii intuu soo kacay salaaddii subax la tukado u yeeray xalay meel baan kugu soo arkay maxaa ku gaarsiiyey wuxuu yidhi camalkii gaarsiiye ma garanaya aniga laakiin maweysada igama jabto weyselaan baan daa'ima horta weysadaan daa'imaa markay iga jabtana waan weysaystaa ama aan xaajoodo waan weysaystaa dabadeed laba rakca ayaan tukadaa waajib ma aha waa sunat اlwudu ya sunna mu'akada xataa ma sii aha dadka waa ka tegi karaan laiskuma ciqaabaya waana midda lagu kala tegey waajib haddii aad ka tegtid ama farad ilaahay baa ku ciqaabaya tan laakiin waa tii ilaahay kuu dhaafayey dadka caaqilinta cuqaasha ah unbaa garan karaya saalixiinta ah faa'iidadeeda waa kanaa bilaal markaasuu yidhi taas wey intan ku geysay jannada ya sunno yaroo aad daa'imtid ayaa ku geynaysaa ayib marka yaan la xaqirin qiso yar baa noo sheegayaa intaynan dhex gelin axkaamta nin raahib ahaa ayaa toddobaatan sano reer banu israa'iil rasuulkaa nooga sheekaynaya sala allahu calayhi wasalama toddobaatan sano ayuu ilaahay caabudayey dadkiisii uu ka maqnaa baadiyo uu deganaa oo uu taagnaa rukuucayey sujuudayey ilaahay habeenkii o dhan u taagnaay maalinna wuu sooman yahay habeenkiina waa kaasaa uu tukanayaa waa toddobaatan sano oo aanu samaynin dembi waa acmaashii lagu gelin lahaa jannada soo sida hadduu ku dhiman lahaa jannat alfirdows buu durduuran lahaa laakiin toddobaatankii markii uu dhammeeyey ayaa sanadii xigtay wuxuu damcay magaalada bal xaaladda magaalada inuu eego ayuu rabay waagaasna waxay ahayd reer banu israa'iil waxyaabihii lagu halaagay oo ay u dabargo'een waxay ahayd laba shay adduunyo iyo haween adduunkoo ay raaceen iyo haweenkii oo bannaanka u soo baxay sida maantana haysata annaga ya haweenkii oo madaxoodii qaawiyey rinji isu soo mariyey sida guryihii ama dharkii isu xardhay oo afkooda aad moodi dawaca dhiig soo cabtay waagii hore soomaalida oo soo garan maysaan waxa weeyaan isla marka islaanta markay waalata maxaa lagu garan jiray gambada inay tuurto markaasaa la dhahay alla heblaaye gambadii bay tuurtay dadka waayeelka waa garanayaan anigu waa soo gaaray gambaday tuurtay gambadii tuurtay macnaheed waxa waaye yani wayso maaha way waalatay weeyaan way waalatay khalaas gambaday tuurtay maantana waaba kanaaba gabdhihii qaangaarka ah ee maaragtaa aanan weli guursanin waaba madaxa maxaa uga dadaysaa laleeyahay maba la qabee markaa dabadeed ha il yar iyo gambe madow loo saaraa marka la guursada soo ma garan marka waxa weeyaan hadda caadi noo noqotay in qofkii la qaawi war jirkan waa jir ilaahay nagu ammaansaday gabadhuna waa waajib inay is-asturto oo ay xijaabato waxaa la weydiiyey faatimatu zahraa faatima bintu muxamed ya bintu muxamed ibn ibni cabdillaahi eh, ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdi rasuulka gabadhiisa gabadhii fariidada ahayd radia allahu canha ayaa la yidhi haweenka xaggee loogu talagalay gurigoodu waa intee halkay ku dhowrsoonaadaan waxay tihi saddex meel meel ka badan uma haayin guriga hooyadeed inay ku asturan tahay gabadhii ilaa ay ka guursato markay guur gaadhona waxa weeyaan ee ilaahay uu u calfo in ay gurigee saygeeda ninkeedii ammaanadii hooyadii inay wareejiso ammaanadan waa laga xisaabinayaa hooyada la soco maaha gabdhahan suuqa wareegaya waalidkoodna uu soo shaqaynaya ama gabdhaha la diree ordee noo soo shaqeeya la leeyahay waa wax shareecada khilaafsan gabadha ammaano waxay ku tahay ilaa ay ka qaangaarto tababarkeedii akhlaaqdeedii xishoodkeedii wax walba guriga hooyadeed gabadhii inay ninkii ku wareejiso ammaanadii aan kuu soo hayay intaa ilaahay ugu ammaansaday waa kan adigan kugu aaminaya xilkii waa ka fuqay habeenkaa laga bilaabo wax walboo gabadha ay samayso waalidku wax uu ku leeyahay haba yaraatee ma laha ninkii ayaa haynaya ilaa ay ka geeriyooto tii rabbi ee u imaado waa tii labaad mar saddexaadka xaggee waaye ilaahay baa loo geynayaa war firi gabdhaheenna qiimigooda ya saddexdaas goob oo ugu qiimi badan mar waa waalidkeed waa hooyadeed mar waa ninkeedii oo wax walba uga fiican marna khaaliqii abuuray ayay marti u tahay godkaasaa la geynayaa saddexdaas meel baa gabdhihii maanta gabdhaheenni xaggeed ku ogtihiin xaggey joogaan gabdhaheennii ya weliba gaariso way fiican tahay nairobi gabdhihii joogay aaway waalidkii xamaru ka soo kaxeeyey maraykan buu iska jaraa halkaasuu caydh iyo balaayo iyo u qaataa halkaasuu baagamundo ku yahay oo ma aragtaa uusan ilaah iyo rasuul iyo diin waxba ayan ka aqoonin gabdhihiibaa xamar laga soo kaxey intii lacag loo soo diray waxaa layidhi orday oo nairobi sii taga halkaasaa laydinka qaadayaaye ama aabbihiiaba laga yaabaaba inuu gabadhiisii ku qaado anigaa qaba waa xaaskaygii imisaa lagu qaaday idinku waad ogsoontihiin ya sidaa weeyaan gabdhihii marka maxaa dhacay aaway xaggay ku nool yihiin wallaahi hoteello waxay jijiifaan nairobi haddaad aragtaan waad iga badisaane ilaahay uu ka caraysiiyey hoteello ilaahay uu ka caroodo waxay jiifaan hotel la yidhaahdo hotel jaxiima hotel jahannam hotel lada hotel saqara hotel xutama hotel haawiya giddigiin waa taqaanaan islii bay ku wada yaallaan halkaasay wada jiifaan gabdhaheenii weliba gabdhihii ugu quruxda badnaa oo ma aragtaa deeqaangaarka ahaa siddeed iyo toban jir sagaal iyo toban jir labaatan jir yay la jiifaan maxaasaskoodii walciyaadu billaah amxaaray la jiifaan etoobiyaan bay la jiifaan rastay la jiifaan addoommo waxay la jiifaan sawaaxili kale la jiifaan oo weliba gaalo ah ur badan qurun badan oo foolxun oo madaxa wada magacyo ku wada sita madax daban yahay balaayo waa kuwaas ah xijaab baa la xiranaya xijaab ma aha kaas waa xijaab shaydaane intay xidhaan bay habeenkiina waxay galaan tagaasilida idin kaga wada sheekeynaysa baa hoteeladaasaa la wada wadagelayaa markaa dabadeed habeenkii o dhan sida loo tumanaya khamrii balaayo subaxba iyagoo maaragtay salaam eh ayay ka soo baxayaan meeshii hooyadii waxba kama warqabto hooyo maba lahaaba hooyadii maba joogto a hooyadii aabbihii ma reer maanta wada jara jira ilaa man raxim reerihii markay kala tageen oo ay kala fogaadeen oo ma aragtaa ama ilmihii lagu soo koriyey cayd lagu soo koriyey ribo lagu soo koriyey xaaraan lagu soo koriyey xoolo lasoo dhaco bililiqaa lagu soo koriyey sabareed lagu soo koriyey gaalaa been loo sheegayaa wixii ilmihii markay galeen waa kuwaasaa caaqibadoodii waa kuwa ya ilaahay rasuulka sooma oran ilaahay wuxuu irsaaqda uga gooyaa addoonkiisa dembi uu sameeyey ya dembi haddaad samaysid asalka waa maxay in irsaaqda lagaa gooyo irsaaqda waa maxay neeftaas waa irsaaq ubadka waa irsaaq caafimaadku waa irsaaq jacaylka dadka ay ku hayaan waa irsaaq dembi qofka marka uu sameeyo taasay ahayd asalka laakiin haddana ilaahay ina allaha yumhil walaa yuhmil ilaahay wuu ku koranayaa waa khafuuru raxiim wuu ku seeta dheeraynayaa in aad maxay soo laabatid waa kuwaana soo laabta la leeyahay laakiin ma jirt lama soo laaban weli ciyaalkii waa la sii wadaa dhuulkii gaaladaa loo sii wadaa khaasatan gabdhihii da'da yaraa halkaana lagu soo wada qubay hay waalidkii kama warqabaan hooyadii waxaa laga yaabaa inay suuqyadaa ku jirto aabbihiina uu dibadaha iska jiro ilmihii waa dayacmeen waa mas-uuliyaddiina haysatay annaga yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum e naara nafsadihiina eelkiin eelku yaa ugu qiimi badan waxaa ugu qiimi badan waxaa waaye ubadka aynu dhalnay ee qurato caynka ah ya ubadka qaatiy maanta waxaa ka jira islii aad ogsoon tihiin waa ilmihii gaarise ka tegey wajeer ka tegey mandheere ka yimid muqdisho ka yimid dibadaha laga keenay ee dhaqan celiska loo keenay aaway islii haddaad aragtaan masaajidadii agagaarkoodii lama mari karaaya habeen gabal hadduu dhaco magaaladu waa cidla yaa laga baqayaa ilmaheennii baa laga baqayaa sagaal jirka toban jirka labaatan jirka saddex iyo toban jirka kuwii ahaa gaangisay noqdeen magacyo la wada baxeen ma idiin sheegaha magacyadooda waad wada taqaanaan gedigin waa wada qoslaysaan waxaa ka mid a ah super power group la yihahdaa jira superpower khatar eh waxaa kaloo jira amuka twende amuka xaguu ku kicinaya amuka twende la yidhaahdaa hay waxaa la yidhahdaa sitaki kujuwa yah yani ilmo khatara ah waaye sk la yidhahdaa kaasablanka wuxuu leeyahay ma rabi inaan garta yani waxa waay islaantu gambo ma saaran tahay xijaab ma saaran tahay dhabarkeeda unbuu fiirinaya mindidu waa ka horaysaa kaaga daran hooyada ha ahaato aabbahay ha ahaato waxba igama gelin kuleeya aniga waxaa ii daran shilinka aan hiroyinta xashiishka aan ku gadanayo daroogada iyo khamriga aan ku gadanayo intaasaa ani dantayda ay tahay aabbahay ha ahaado waalidkay ha ahaado aqrabaday wixii aan aqaanay wadaadkii shariifkii sheekhkii waxba igama gelin sitaaki kujuwa gruub dhan ha la yidhaahdaa markaasi warayst waxaa la yidhi giddigood qur-aan bay wada barin jireen halkaanay wada joogeen wuxuu ku leeyahay midbaa wuxuu yidhi waxaa kooxdaas ay qabsato sitaaki kujuwa markaasay mindiyihii la soo carareen mid baa i gartay aan gaaraso isku dugsi ahayn <laughs> ya ina taqaanaa waa laga yaabaa markaasaa wuxuu yii war sug sug sug sug sug waan qayliye codkaygu maqlay war okaadi hebel miya maxaa ku keenay meeshan xeradan ma taqaanid miya sitaakii ku jawaa iskale maanta kadib halkan yaan lagugu arkin dhaafa ninkan waa walaalkee isku dugsi baan dhigan jirni sidii baan maarata uga soo baxsaday waa la yaqaanaa hoteelada ugu qaalisan bay seexdaan soo ma garan waxa idin sugaaya marka waa dadka iyaga ah in aad ya dhaqan celis ku samaysaan la saaxiibtaan aad ilaahay u baridaan aad ma aragtaa raadisaan guli giddigood intay yimaadaan wayna laabtaan haddana waa un soomaali waa wiilasheeni waa ma maaragtaa waa walaalaheen waa dadkii saxaabteenii waaye soo ma garan dadkaasaana sugaaya marka toobadu aad bay u fara badan tahay ayib ninkii raahibka ahaa mar allaaliyo markuu ku soo laabtay qisadiis iga dhumine markuu ku soo laabtay magaaladii uu yimid markiiba waxa weeyaan haweenkii ahayd soomaha wixii sheekada iga bixiyey haweenkiibaa reer banu israa'iil meel walba iyagoo cadcad oo qurux badan dharka intay soo dhigteen looq walba iyagaa ku taagan wadaadadii ruhaabta ahayd ama raahibiinta baadiyey ku baxsadeen laakiin magaalo wax joogoo baxsaday waa yaryahay muxuu sameeyey markiiba gacantay ku dhigeen walciyaadu billah odaygii miskiinka ahaa ee toddobaatanka san waa siddeetan jir malaha toban jir buu ku bilaabay toddobaatanka san ilaahay u cibaadaysanaayey markaasaa toddoba cisho ayay waxa weeyaan ay ka sinaysanaysay oo ay sariir saartay gurigeeduu ku jiray waa odaygii toddobaatanka san ilaahay caabudaayey ayaa markii dambe waxa weeyaan toddoba cisho ma aragtaa walciyaadu billaah markaasaa muxuu sameeyey ilaahay baa si khayr la maaganaa markiiba wuu caqligiibaa ilaahay u celiyey qofka ma zinaysto markuu zinaysanayo isagoo iimaan le soo rasuulku ma odhan markaasuu mar kale intuu soo booda go-iisii soo qaatay ninkii waxaa lagu yidhi tallaabo ma qaada ilaa wuu dhacaa wuu sujuudaa ilaahay u sujuudaa wuu ooyaa wuu kacaakufaa kacaakufaa ilaahay buu u sujuudaa ilaa uu uga yimaado koox xir ah oo laba iyo toban ah oo meel ilaahay ku caabudaysa waa dadkiisii markaasuu saddexiyo toban noqday ilinku ka soo fariistay afaafkii hore ayuu fariistay laakiin xirtan nin baa iskale oo meesha ku haya laba-iyo toban galaasa waxooda waa xisaaban yihiin qadadooda quracdooda jiifkooda waxoo dhan waa xisaaban yihiin laba-iyo toban baa loo keenaa markiiba habeenkii ayuu yimid isaga subaxiiba cayshkiibaa loo keenay laba-iyo toban caysha markaasaa isagii laga bilaabay ho ho ho cayshkii nin baa qaday marka kii jawaankiisii duduubtay way iska tegiyey mar allaaliyo markuu baxay ninkiina gacanta u taagan war caashkaygii maxaa la ii qadiyey maanta xaqaygii allah aakhira maxaa qof badan gacan taagaaya labaatan sano oo laisdhacaayey labaatan sano oo laisbililqaysanaayey labaatan sano oo laisdilaayey maxaa dhiig laysu qabsan doonaa xaqii xaqii wallaahi uma wallaahi uma wallaahi in aan madlamada adduunkan laga qaadaa xaq haddii aad qaadataan aydan lahayn shay gardarra haddii aad ku qaadataan adduunkan waa laga tegayaa aad la tagtaan walciyaadu billaah wallaahi qofkii aad ka qaadateen xataa haddaydan garan yaa si sir aad uga qaadataan uus isagu garanaynin wallaahi xaq muslim inaanu lumaynin wallaahi inaanu lumaynin maalinka qiyaamaha qofna ma soo baxo xaq loo haysta ilaa qofkii u haystay ayaa faraqa ku dhegan ilaahay baa isu keenaaya ya ninkaad dhacday beri ha ku dhinto adiguna maaragta ha ku dhimo galbeed wallaahi isku mar baad soo baxaysaan ilaahay baa isku kinkeenaya ammaanadii way soo noqonaysaa faraqa adoo lagugu dhegan yahay isagiina uu leeyahay xaqii xaqii maalin aadan gudi karin waaye hadda maanta waa inaad guddaa oo rasuulkana wuxuu leeyahay adduunkan yaanu ka tegin midkiin isagoo faraqa la haysta maxaa waay wuxuu ogsoon yahay aakhiro waxa jira ninkii raahibka ahaa markuu meeshu fariistay cayshkii ma uunan cunin wuxuu arkay ninkii miskiinka ahaa xaqiisii inuu isaga maanta qaatay xisaab inuu cayshku ku socday oo uu leeyahay xaqii aawe cayshkaygii markaasaa wuxuu yidhi haddaad dembi soo gashay toddoba cisho ilaahay ka fogaat walciyaadu bilah aad zinaysanaysay ma caysh baad haddana xadaysaa oo aad qaadanaysa oad dhacaysaa xaq muslim ninkaa ilaahay khayr la doonayey buu ahaa markaasuu yidhi walaale xaqaagii anaa hayee hoo markaasuu u tuuray ninkii waa qancay laabtiisiina waa fiicnaatay in yar dabadeed ninkii ilaahay baa oofsaday rasuulku wuxuu noogu sheegaya tusaalaha inoo noqdo ninkaa isaga ah ma aha xumid uu samaynaya wanaagga uu samaynaya tusaalaha inoogu noqdo ninkii maxaa dhacay waa la xisaabiyey markuu geeriyooday miisaan baa rasuulku wuxuu leeyahay loo ooge caadil ah kan qiyaamaha qof walbaa loo oogi doono markii miisaankii la saaray ayaa toddobaatankii sano lasoo qaaday ee ilaahay uu caabudayey miisaankii baa la saaray xumaantiina waa in dhinac kale la saaraa xumaan weligii maba uuna samaynin toddobadaa cisho mooye toddobadii cisho ayaa la saaray miisaankii ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun toddobadii cisho ee zinada ahayd waxay tuurtay oo ay ka xoog badatay toddobaatankii sane ilaahay uu u taagnaa ninka u rukuucayay u sujuudayay ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun baabah camalkiisii toddobadii toddobadii cisho ayaa dab iyo baasiin ku noqdo baabi'iyey muxuu sameeya ninkii waa halaagsame maxaa u dambeeya markaasaa la yidhi camal kale caysh yar ayaa jiray xaqiisii xaq islaam oo uu iska ilaaliyey oo uu ka fogaaday markaasaa la yidhi hala soo qaada xabadii caysh ka ahayd hala saaray miisaankii miisaankii marka la saaray bifadli illaahi waxay tuurtay oo ay ka xoog badatay toddobadii cishe zinada ahayd ee tuurtay toddobaatankii sano cayshkii baa rajaxmay wuu cuslaaday kuwii kaley tuurtay sidaas ayuu jannadii ku mutaystay laa taxqiranna min almacruufi shaya walow an talqaa akhaaka biwajhin talq macruuf shay yar weligaa idaa'inka teeda kale beryahan dhulal baa laysku haystaa halkan gaarise waxa weeyaan waa lasoo degayaa dhul cusub weeyaan halkaasaa dhulal waxaa dhowr boqoloo kun lakala gadanayaa markaasaa laisriixriixayaa walaashaa walaalka ya dhul uu gatay baad rigixaysaa allah yaa jahliga jir waxa weeyaan war dhul walaalkaa dhul taakaad qaadatay rasuulka xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay qofkii dulmiya adduunkan taaka dhul ah taaka haddaad walaalkaa ka dulmisid oo aad qaadatid taaka xaqaaga aanan ahayn maalinka qiyaamaha ah taaka adigu wax ku qaban mayso ka badan iska badaa maalinka qiyaamaha ah waxaa loo goynayaa toddobada dhul taakadii oo toddobada dhul ah maxaa waay waxaad dhacaysaa dhulkan sare ma aha waa ilaa iyo toddobada dhul bedka aad degan tahay maaladda aad degan tahay xerada aad degan tahay gurigaaga ilaa iyo toddobada dhul adiga iska leh intaad qodid haddii aad heli karaysid waad dhisi kartaa taaka markaad dhacdid oo aad qaadid ama oodii aad ku riixidid xaqaagan aysan ahayn maalinka qiyaamaha weliba iyadoo dhula maahe aakhiro wax walba way ka duwan yihiin waa cadaab ayaa laguu gooynaayaa war ma taag baad u haysaan toddobada dhul in taaka laguu gooyo kan mitirka dhacaya waa maxay walaashii ama walaalkii ka dhacaya war adduunkan waa la wada dhintay dadkii dhulalka wada dhacay aseedooyinka baarihii magaalada muqdisho kismaayo soomaaliya dadkii ka soo cayriya aawe xaggee maanta joogaan ya iyagoo haystay dhulalkii dhacay ayay wada dhinteen giddigood kii laga dhacay iyo kii dhacay ilaahay bay maanta ag joogaan miisaankiibaa sugaaya waad ka tegaysaa qaar baa qalalaay qalalaya suuxaaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhulalka la kala dhacaya wallaahi khatarteeduu leeyahay haddaad aragtaan walaalihiinoo dhul isku haystaa hayse saamaxaana ha iscafiyaana si sulxi ah oo heshiisa ah dhulalka ku kala qaybsadaana qof walbaana xaqiisa ha la siiyo wallahi iyagoo laisdulmayo oo qalbiga wax laisugu hayo haddii la kala qaato maalinka qiyaamaha wallahi dhibaataa jirta yaana kusii dheeraani waktigaa ilaa cayrtamaya ninkii sidaasuu maaragtaa jannada ku galay oo ilaahay cayshkii ayuu maaragtaa ku cayshkiibuu maaragtaa eh, uu ku badbaaday marka shay macruufa weligaa ha xaqinin masaajidkan haddaad soo gashaan ninkii shaqaynayay hal nin keliya kama shaqeeya gidbigeena shaqaalaynu ka wadanahay gogosha waa inaan hagaajinaa boorka waa inaan daaqadaha ka jafnaa yaan la sugin sheekh cali iyo sheekh nuur iyo sheekh faarax yaan la sugin waa guri ilaahay weeyaan ya gabadhii xaaqaysa ama ninkii guri xaaqayay masaajidka madiina ayaa dadku saxaabada waxaa yani shay basida ayay la ahayd habeen mugday geeriyootay intay la boodeen bay soo aaseen maalinkii dambaa rasuulku waayey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi heblaayo ama hebel aaway xalay dhimato adiguna waad jifto oo marka inaan ku kicinaan maaragtaa ka yaabno waanu soo aasnay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ya shayga ah fududaysanina waxyaabaha khayrka leh xabaasheeda igeeyuu yidhi intuu dul istaaguu ku tukaday arrin aad iyo aad u weyn weeyaan sadaqo way waxaasoo dhan inaad qashinka ka xaaqdaan madayga geedahaad ka jartaan masaajidka meelaha biyaha waxaas aad samaysaan daa'iman suuliyada iyo meelaha maaragtaa aad dhaqdaan gacmihiina weliba aad la gashaan wallaahi adduunkan waad liibaanaysaan aakhiran waad liibaanaysaan waxyaabahaas waxyaabaha qalbiyada ilaahay uu ku farxiyo weeyaan insaanka dadka uu ku jeclaado weeyaan acmaashaas dhan waa loo wada baahan yahay ayib axkaamtii xoogoo aan yaro taabanna marka walaalayaal insaanka aad arkaysaan ee aynu ka sheekaynaynaa ilaahay wuxuu leeyahay afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun waxaad u malaysaan ciyaar ciyaar in ladiin uumay xubnaha sooma arkaysaan qaaligee aad fidaan midoodnin aydan siisanaynin gaariso dahab ah isha ha lagaa rido ama dhegaha ha lagaa qaado ama afka ha lagu xiro gaariso dahaba ah qaadi yeeli maysaan xubnaha maanta annagana aan ku ciyaarayna aanan ma aragtaa wadiifadii loogu talagalay aynaan samaynaynin insaan qaaliya baa tahay ciyaarciyaar laguuma uumin oo aan xaggeena ladiin soo celinayni miyaad u malayseen wallahi insaanka ilaahay hala ilaaliyo qiimi buu leeyahay qofka aad arkaysaan yaa ee miskiinka ah jaarkaaga kula dhashay kaa fog kula deegaanka ah isku diinta aad tihiin aad aragtaan ee macaamilaysaan weliga insaanka waa la xormeeya ilaahii weynaa ee khaaliqa ah ee abuuray ayaa karaameeyey oo xormeeyey waa inaad xormaysaan kan ugu yar muslimiintii kan ugu weyn xormaynu ugu leeyihiin xishmaynu leeyihiin naga ma aha qofkii kan yarna aanan u naxariisanin kan weynna aan xormaynin rasuulkaa dhahaya diintaasaynu haysanaa wanaag badan waa maxay colaadan xasadkan xiqdigan sixirkan irdhayskan dadkan kala irdhoobay kala tegey waa maxay waa maxay waxaan la kala dhacaya qof walbaa dhiigga walaalkii inuu galu doonaya qof walbaa waxa ilaahay siiyey ma arkaye qofka kale waxa uu haysto arkaaya waa maxay naxariistii aaway xaggay naga aaday naxariistii irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsamaa u naxariista dadka aa wada joogtaan dhulka jooga ilaahay iyo malaa'igtiisii ahlu samaawaadka idiin naxariistaane naxariista weligeena walaalayaal yaynaan ka fogaanin ayib walaalayaal insaanka xoolu kala dhacay xoolo waxay doonaan ha ahaadaana laakiin xoolaha aan dhacay ee aan rabo maanta inaan ka toobad keeno waan aqaanaa waa kun doolar waa boqol kun oo shilin waa boqol kun oo diinaar waa in go-an waa bed waa guri waa gaari waa un shay waan aqaanaa xoolaha xaggayga soo jira ee aan walaalkay ka dhacay waa caddahay soo maaha qofkii aan ka dhacayna waan aqaanaa oo wuu nool yahay waana gaari karaayaa saan uga toobadkeenaa taas waa inaan xoolihii qaadaa oo aan u geeyaa oo aan idhaahdaa walaalow shaydaan baa wax ihoosaasiyey wax itusay waan khaldanaa xoolahan adiga iska lahaa maanta ilaahay garansiiyey walaalow xoolahaagii hoo icafi ma wax kalaa ku yaalla waa un intaa tan shardiga koowaad iqlaaci waynu soo sheegnay inaad wixii ka hadhid inaad ka shalaysid ka nidaamootid maaragtaa casiime aad qaadi inaadan ku noqonaynin acmaashii wanaagsaneed waa tanaa tanaa ka mid ah xoolihii inaad celisid waa midda koowaad xoolihii waa macluumo waa la yaqaanaa intay doonaha ahaadaana qofkiina waa la yaqaanaa waad u geynaysaa sidaasay kaaga baxeen tan labaad xoolihii waa la yaqaanaa haddana laakiin qofkii lama yaqaana qofkii ima wuu dhintay oo waad ogsoon tahay ama dee waagii carcartii ugu horraysay sagaashameeyadii ayaad soo dhibsatay kadibna dee meeluu aadi garan maysid dadkii way kala dhumeen adduunkay kala raaceen badahaasay kala raaceen inuu nool yahay inuu dhintay garan maysid meela ku celisidna ma taqaanid laakiin xoolihii waa taqaanaa maxaad samaynaysaa xoolihii waad qaadaysaa inta aadan dhimanin waxaad u geynaysaa hay-ad islaami ah oo khayri ah hay-ad islaami ah oo khayri ah samafasha oo wanaagga samaysa madaarista dhista cusbitaallada dhista maaragtaa waxyaabaha maaragtaa khayraadka ah samaysa macaluushaan oo kale ceelash la qodaay oo kale meel khayr ah oo ay u soconayso sadaqatuljaariya ayaad geenaysaa madaaristaad geenaysaa xoolihii waa taqaanaa ninkiina waa taqaanaa waad u geynaysaa tan labaad xoolihii waa taqaanaa ninkii ma taqaanid hay-ad khayriba iskale tan saddexaad xoolihii ma taqaanid talow ma kun doolar bay ahayd waagii sagaashankii wixii aan beliliqaystay ee aan taabsaday mise waxay ahayd laba kun maxaad samaynaysaa ma hal milyan oo soomaali bay ahayd mise laba milyan bay ahayd garan maysid talow ma kun bay ahayd mise toban kun bay ahayd ma garatid war waxa ma horta bed un buu ahaa mise bedkii kale iyo beertii kale iyo tii kalena way ku jirtoo nin baan ka dhacay wixii baad ku wareersan tahay qofkii aad ka soo qaaday ama garo ama ha garanin haddii aad garanaysidna waad u geyn haddaadan garanayna hay-ad khayri baa leh laakiin maanta xoolihii baa la isku haystaa maxaad samaynaysaa culimmadu waxay leeyihiin middaa iyada ah waxaa loo isticmaalayaa mas'alada sujuudu sahwiga lidkeeda la samaynayaa sujuudu sahwiga see bay ahayd salaadu afaree markaad tukanaysid waxa weeyaan saddex mise labo kee tukatay ayaad isku ayaad ku wareersan tahay war ma labaa tukatay mise saddex sidee la samayn jiray yaqiintaa laga soo qaadi jiray labadaad ka qabanaysaa barkee waad hubtaa ma saddex mise afar saddexdaad ka qabanaysaa salaada soo ahayn salaada subax murmatii labaad baa mise waa tii koowaad maxaad samayn tan koowaad ayaad ka qabanaysaa tii kalaad la imaan kadibna sujuudsaay waad la imaanaysaa soo sidaa ma ahan jirin axkaam ley sidaa weeyaan lidkeeda marka waa maxay warma milyan buu ahaa wixii aan qaaday mise labuu ahaa maxaan samaynayaa labaan ka dhigayaa si aad beri u noqotid qoortaadu beri u noqoto maalinka qiyaamaha aanan lagu qabsanin war ma kun buu ahaa mise shan kun shantaad bixinaysaa si aad beri u noqotid walaalkaanu uu qanco war ma toban mise labaatan labaatan baad bixinaysaa masaladan waa idin dhacday soo maa markaa dabadeed aad bay macnaha usoo noqnoqotaa khaasatan haweenka iyo dadki wax kala qaatay ee toobadkeeni rabaaya markaa dabadeed xoolihii markaad inta badan ka dhigtid ama isaga hadduu joogo waad siin hadduuse joogina hay-addii khayriga ahayd islaamiga ahayd laakiin la soco hay-adda markaad bixinaysid oo aad hay-adda khayriga u dhiibaysid u niyaysan maysid inaad adigu bixisay xoolaha adiga ma lihid walaalkaabaa leh isagaad u niyoonaysaa si maalinka qiyaamaha uusan ku qabsanin niyadu waa niyadiisii isagaad u niyoonaysaa xoolahan waxaan u niyeystay oo aan qalbigaada aad ku qabanaysaa inaad ku dhawaaqo shardi maaha qalbigaad ku qaban xoolahan xoolihii walaalka inuu yahay oo aad u soo celisay halkaanna waad ugu dartay isagaasuu u soconaya maalinka qiyaamaha markuu imaanaya qofka isaga ahaa markuu yimaado xaqii daa'iman waxa weeyaan gacanta haddaadan ka saarin oo aabad u niyeysatid waxa weeyaan waxaad soo baxaysaa isagoo faraqa ku haysta in badan baa iyagoo lagu dhegan yahay soo baxaya qiyaamaha markay soo baxaan oo xaqii ilaahay xaqaygii iiga qaat maalin buu iqoordhabay oo ahan maaragtaa uu iga taabsaday kun doolar uu gurigaygii xaday intaasoo jawaan buu iga dhacay xaqaygii iiga qaad ninkan markaasaa la leeyahay adigu intii ammaadan ogeyne xaqaagii wuu dhiibay wuu guday halkaasuna kuugu daray waa buurahaasoo ma aragtid waa xaqaagii ilaahay baa kaa furaaya yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ilaahay wax walba ogsoon yahay qalbigii uun ku qabo inuu xoolihii walaalkaa yahay u bixi hadduusa joogin u sadaqee haddii kalena isagiiba farta ka saar masaaladdas waa dhammaad soo maha masaaladda ugu daran marka waa tan adigoonan waxba haysanin oo gacantaadu maran tahay ilaahayna aanan ka baqaynin baad nin waxaad ka taabsatay kun gini kun shilin yacni kunkiibaa marka aad badisay waxbaad ku gadgadatay labay noqotay shan bay noqotay toban bay noqotay milyan bay noqotay maanta waxaa gaariso ka dhisan waa lacagtaadii weeyaan waa kunkii asalka hal booli ah maxaa la yidhi nirig xalaala ah ma dhasho waxa aad haysataa tobanka sano labaatanka sano aad haysatay waa xaaraam la soco ilaahay maanta uu kusoo hanuuniyey sow maaha siaad uga toobad keenaysaa baddaa waxa saarana maraakiiba waa xoolihii ninka kunkiibay asalkiisu ahaa waxaanu baabuuro waddada socda tareemadan yaacaya tukaamadaan diyaaradahan waa kunkii maanta adigana waa xaajitaajiro waxaa janaalihiio dadkii oo dhan ba addoommo ku wada shaqeeyo de culimmadiina wartoowadkeen bu ay ku leeyihiin aayaadkii ay kuusoo aroorinayaan watuubuu ila اllahi jamiica ayuha اlmu'minuuna lacalakum tuflixuun war liibaantaani toobadkeena ninkaasu u toobadkeenaya marka culimmada arrinkaas waxa waaye waa adigoon waxba haysanin masalada yani hadhow sheekh saasuu yidhi aan lay dhihin masalada waa kala dhigdhigayaa sida ay tahay u qaata wayna duuban tahay waxa weeyaan eh, adigoona waxba haysanin oo farahoodu maran yihiin ayaad qof wax ka dilateen ama lacagtii sibay kuu soo gashay ama waabad soo xadayba ilaahay kama aadan baqaynine lacagtaa markaad soo xaday waad korisay korisay nin taf oo waxaad ahayd dee lacag unbaad laakiin muruqmaal ah shaqada aad u yaqaana wixii saad u wadi u wadi investment maalgelin ugu samaynaysay u tacbaysay waa kana labaatan sano kadib adduunkii adigaas kale inaad ka toobad keentaa rabtaa mas'aladu waa mas'alada iyada ah culimada marka kitaabna kuma qorna laakiin ijtihaad ay culimada samaysay weeyaan jawaabteedu ijtihaad ay culimmadu isku raaceen weeyaan waxa weeyaan waxaad samaynaysaa xoolaha iyaga ah marka hore waa xaaraam waxaad ku haysataa oo agtaada ay ku yaalaanna waa xaaraam adiga xaaraam bay kaa yihiin qofkii lahaa ha noolaado ha dhinto isagaa xoolaha iska leh oo waa xoolihiiskii xoolahanoo idil laakiin culimmadu waxaa la yidhi maadaama uu tacbay ninkan muddan uu ku dhex jiray isaga waxaa looga goynayaa inuu noolaado rabaa diinteen waa dhexdhexaad dadka ma duulanta diinteena ilaahay wuxuu leeyahay war nafsadaydan dulmiga waan ka reebay oo waan ka xarimay idinkana waa idinka xarimay ha isdulmina qofkan wuu shaqeeyey haba soo dhaco wuu shaqeeyey wax la'aan lama dhigayo waxa weeyaan maalinkii uu soo dhacay ee uu ganacsiga ku bilaabay ilaa io ayaa waxaa looga goynayaa sidii ninkii shaqaalaha ahaa xoolaha marka hore waxaa iskale ninkii kunka markay ahaayeen isaga iska lahaa haddii lagu shaqaynayo dukaankii ugu horreeyey lagu bilaabay qofka shaqaalaha dukaankaa ka ah muxuu qaadan jiray mishaarkiisaa looga goynaya inta kale oo dhan adiga ma lihide ninkiiba iska leh laakiin ninkii inuu dhahaa laga yaabaa war sheekhu ma waalan yahay war ma anigii taajirka ahaa oo gaal iyo muslimba ay madaxa iyo lugaha ii dhaqaayeen ee taajirka ahaa buu leeyahay xoolaha nin shaqaale un ka noqo oo xoolaha oo dhan ninkiiba iska leh adigu intaas mishahaarka unbaa lagaaga goynayaa dee intaasaaba carada ka badan sow maaha haddee culimmada intaas ay ku garteen waxa ay kaa dhowraayaan waa cadaab xoolahan adiga ma lihid wadaadadama waxay rabaan inay maanta dhulka i dhigaan dadka ii shaqeeyey inay shaqaalihii oo kale inay iga dhigaan ya oo aan meelaha ku suxsuxoo ku wareera miyay rabaan war wadaadkuma waalan yahay laakiin culimmadu waxay leeyihiin ninkaa isaga ah haddii uu jiro waxay leeyihiin war xoolihii maanta gacantaaday ku jiraan cid kaa haysataa ma laha xoolaha gacantaada ilaahay yeelay maadaama dee intaasoo aad leedahay xaj waa lagaa rabaa laakiin kaa ansixi maayo ogow inaad xajisid baa lagaa rabaa man istaaaca ilayhi sabiila aragtideenna waxa waye xoolahan waad tegi kartaa maahane kumanaan baad xajisiin kartaa xaj waa lagaa rabaa mana lagaa aqbalaayo sadaqaa lagaa rabaa ma lagaa aqbalaayo zakaa lagaa rabaa lagaama aqbalaayo xoolaha maxay kuu taraayaan marka haddii cibaadadii loo baahnaaba aadan ku gudan karin maxay kuu taraayaan waadna ka dhimanaysaa qofkan waxaa la yidhi labada musiibadee ku dhacda markuu dhinto waxa weeyaan wixii uu lahaa oo dhan lixdanka sano toddobaatanka sano uu tacbaayey daari uu dhisaayey uu dhagxaan issaaraayey uu wax un adduunka ku badinaayey ilaahayna u halmaamay mowd uu hilmaamay aakhirii gurigiisii u ilaaway mar qura laga dhex bixinayaa magaaladoo dhan adiga iska laakiin caawa saq madow adigoo gaajaysan ayaa lagaa dhex bixiyey waxaad ka qaadatayna ma laha gocad iyo suuf yaroo meelaha manfadka ah lagaa gelgeliyey unbaad ka qaadatay kaba xataa wallahi inaadan ka qaadanaynin adduunka koofi inaadan ka qaadanaynin adduunka saacad inaadan ka qaadanaynin adduunka ilig dahaba inaadan ka qaadanaynin adduunka waa lagaa siibaaya maxay kuu tartay marka waxba waa lagaa dhex bixiyey weliba sidaa lagaaga hari maayee xisaabtoodiina waa korkaaga hay xisaabtoodii weliba xaggee lagugu xisaabinayaa ilaahay hortii nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaa iyo qofkii ugu dembeeye hortoodii maalin aad iyo aad u ba'an oo qoraxda halkaa madaxa laysu keenayo saxaabigii soo warinaya xadiisku wuxuu leeyahay miilka ayaa laysu keenaya buu leeyahay rasuulka wallaahi ma garanay miil waa xaggee ma miilkii dhulkee masaafada ahaaba mise waa miilka haweenku ku indho birta yarta ah ee intaa la eg ma intaasaa wallaahi ma garanayo buu leeyahay khalaa'iqdii o dhan ay halkaa toban tahay qof walbaa camalkiisa xumaa dhidisku uu gaarayo qaar baa halkaa uu u gaaraya wuxuushtii xayawaankii lo'dii geelii arigii dugaagii halaqii waxaasoo dhan baa saaxada laisugu keenay zaxma jaam waa iyagii oo dhan waa la wada qaawan yahay markaasaa lasoo saarayaa jahannamaha hortaada la keenaaya jahanamaha umalaynina daa'iman waa sheegaa god inta la qoday dab io lagu shiday ha umalaynina waa makhluuq ilaahay abuuray oo lugale gacmale soconaysa weeyaan ilkale toddobaatan kun oo dawlis oo xarig ayaa ku xiran jahanamo markay soo baxayso toddobaatan kun oo xarig waa xarkaha aakhire ogaada xarkaha adduunka maaha toddobaatankaa kun ee xarig ee ku xiran xarig walbaa waxaa haya toddobaatan kun oo malak malaa'igta ilaahayna waad aqoon badan tihiin ciyaar ciyaar maaha markaad soo baxsanaysaa iyadoo raamaysa guuxaysa oo dananaysa weliba markaasaa waxaa la samaynayaa dadkii khalaa'iqdii wixii dhibkii haystay qoraxdii kuleelkii dhididkii iyo huurkii intay ilaawaan jilbi jilbi u wada dhacayaan giddigood maalinkaas weeyaan maalinka lagu xisaabinaayo haye maxaa marka faa'iido ku ah waa maalin adduunkan waa laba sac waad garanaysaan waa hal saac wallahi waad garanaysaan dadka waxaa ugu cimri dheeraa nabiyullaahi sulaymaan alayhi nabiyullaahi ha sulaymaan nabiyullaahi nuux calayhi salaam astaqfirullah nabiyullaahi nuux calayhi salaam markii malaguu weydiiyey malakulmowt uu weydiiyey adduunka intii uu joogay wuxuu yidhi daar laba irid leh ayuu ila ahaa oo aan mid ka soo galay tii kalena aan ka baxay intee lagu nagaanayaa waa inta yare uu socdo intaasuu la ahaa keena ugu cimriga weyn bal weydiiya wuu garanayaa maalinkii la dhalay meeshuu ku ciyaari jiray halkaanaan ku ciyaari jiri ku leeyahay ilmahaasaan la ciyaar maanta waa ka u ciraysti annagoo dhan saasa wada noqonaynaa wallahi waa garanayaa waagii aan yaraa meeshii aan fariisan jiray oo kun yarool iikar jiray wa wixii dhan buxay noqdeenba adduunkao dhan maxaa ka soo haraaya waayo waayo xusuusaa ka soo haraysa adduunka dhanaa baaba'aya xaqiir wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur waa laga tegaya maxaa ku wanaagsan marka culimadu ku leedahay war xoole xaaraan oo fara badan haddii ay tahay intii aad ku shaqaynaysay un ka gooso oo maaragtaa aad ah shaqaale ahaan uga gooso inta kale hadduu joogo sii haddii kalena maaragtaa ah ee hay-ad khayriya sii war maxaad ku diidaysaa inaad u noolaataan sidii rasuulku uu noolaa khayru khalqi illaahi uu u noolaa moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdiilmuطalib ibni haashim ibni cabdi munaaf allaahuma salli wasalim wazid wabaarik calayh yaa ka nolol wanaagsanaa ya war annagaan maalin walbaa babaayga iyo qarahi cayshkii waxaan sida xoolihii maaragta un laba ya miyaa nolol wanaagsan oo hadhown intay calooshiina furto halkaanita maaragta aan neefneefsanayna ama inya kadib isbitaaladii aan wada jiifna dhiikari sokorawi balaayo iyo cuduro badan ay nagu dhacayaan mise waxaa wanaagsanaa khayru khalqillahi caafimaadka yaqaanay oo dhahaya calooshiina saddex u qaybiya ee maaragta cunne iyo in neef ah iyo inta biyaha ah ya nolol wanaagsan bay ku noolaayeen gedigood wax burburan ma jirin way wada dhuubnaayeen xoolo xalaalna way cuni jireen war rasuulkaaga sala allahu calayhi wasalama gaajo aawadeed laba dhagaxuu caloosha ku xiran jiray miyuu waayey burahoo dhan baa yidhi dahab noo noqda laakiin adduun waxba kumauuna farin maxaad ugu dhegan tahay marka adigu xaaraamta xoolaha islaamkaaad ugu dhegan tahay badadkii iyo maaragtaa dhulalka aad u dhacaysaa ya waa lagaaga soo horreeya adduunkan gadaalka gaar baynu nahay annaga dadkii nooga soo horreeyey aakhirana naga yaqaane bal soo arkay jannadii iyo naartii ayaxbay caloosha ku xidhanayaan bal labay kusii xidhanayaan weligii xoole ilaahay qalbigiisa ma gelin rasuulka wax yare uu helana gacantaasay ku jireen yaa ka taajirsana abubakr sidiiq haye laakiin gacanta ayuu ku hayay xoolaha adduunka wuu diiday qalbigiisa inay u gudbaan saa qalbiga wax galaa in laga soo saaraa aad uu adag gacantase waxaad ku haysaa waad bixinaysaa markiiba adduunka saas weeyaan gacantaa lagu qabtaa maxaa xaaraanta marka dadka looga keri laayahay xoolaha hadday badan yihiin oo aadan lahayn xaaraam yihiin intaa yare culimmadu kuu sheegtay ka qaado waa hadduu lagu jiro ama uu maqlayo inta kalena qofkii u celi haddii aad taqaanid haddii kalena meelaha khayriga iyo hay-adaha khayriga u celi u noolow sidii saxaabadu u noolaan jireen noloshoodiyaa ka wanaagsanaa <clears throat> cizi bay ku noolaayeen gaaladoo dhan baa hoostooda iman jirtay ilaa ay ka sidcaleeyeen ay caalamkii nuurka usoo fidiyeen sabir baa la doonayaa xoolaha xaaraamta in yaroo xalaala waxay ka qiimi badan tahay hadduu ilaahay kugu anfaco aad ku qanacdid adduunkanoo xaaraam ah adduunka sifadiisa waa maxay xalaashiisuna waa xisaab xaaraamtiisuna waa cadaab u noolow sida rasuulku u noolaa u noolow sidii saxaabadu u noolaayeen radia allahu canhum maanta waad ogsoontihiin halkay joogaan ay durduuranayaan jannat lfirdows in badanna waynu naqaanaa iyagoo nool ayaa loogu bishaareeyey inta kalena ariiqii fiicnaabay ku dhinteen waxaa u rajaynaynaa giddigood inay halkaa ku wada jiraan jannat lfirdows rasuulka maciisa bilaal waad taqaanaan markuu dhimanayey radi allahu canhu ay xaaskiisii intay oysay oysay ay tiri alla hoogeeyey ba ayay ay lahayd baa wuxuu yidhi bal waxaad tidhaahdaa waa farxataah waa torbaah alla farxadaydiyey liibaantaydiyey sacaadadaydiyey dheh maxaad la ooyeysaa hadan nalqi alaxiba muxamadan waxisbah ya farxadaydiyay dheh berrito intan yar unbaa iiga dhiman waxaan la kulmayaa axibadaydii dadkaanu isjejecleen moxamed iyo asxaabtiisaan la kulmaynaaye khayr nolol fiican bay kusoo wada qaybsadeen si fiican bay usoo wada caysheen wuu ogsoon yahay waxa aakhiro u jira inuu muxamed sala allahu calayhi wasalam ciise noqonaaya maxaa wacay muxamed isagaa dhahaya sala allahu calayhi wasalam almar'u maca man axabba qofka qofka uu la saaxiiba ee uu la jooga wakhtigiisa uu siiya daa'iman ayaa lala keenayaa maalinka qiyaamaha ah iska ilaaliya marka asxaabta xunxun ogow qofka aad la saaxiibaysid yuu yahay makugu caqiida ma kugu diinba isku dano ma tihiin adduunkan iyo aakhira meel ma u wada socotaan ilaahay ma kugu xiraaya daa'iman waa ina ogaataa waa inuusan superpower qoladooda waa inaanu ahayn sitaki kujua amuka tuende waxaasoo dhan waa inaysan noqonin yani gacali qaraab iyo waa ina hebel waa isnaqaanay waxba dhib ma lehe waa iskala soo jooga waa iskala soo ma jirto waxaa iyada ah qofka ha fiiriya ayaa layidhi qofkuu la saaxiibayo maxaa wacay maalinka qiyaamaha isaga miciisa lagu soo bixinaya daa'imankaa waa in laga ogaadaa walaalayaal horta arrinku waa kaa saddexdaas qaybood ayaan u bixinay teeda kale wallaahi anigu waa u fiirsaday xoolo xaaraamaha caaqibadooda aakhiro ka hor adduunkaad arkaysaan adduunkaad arkaysaan waxaad ka arkaysaan ducadaadii lama aqbalaayo qof ducada waxaan loo aqbalaynin sheekh waxaan looga aqbalaynin meesha xaaraan baa ku jirta sheekhow noo ducee war ma sheekhaa la rabaa inuu duceeyo ducada mise qofkan labsadiisii in uu ogaado cudurka halka uu ka haysto war xaggee lagaa haystaa horta adiga ilmaha maxaa xabiska geeyey daroogada maxaa bare caas waalidiinka maxaa bare bal marka hore aan dib isugu laabto sheekha wax ma islaaxin kara ogaada wallaahi uma wallaahi haddii inta insaanay adduunka joogtaa ay isu tagaan inay qof islaaxiyaan wallaahi inaanay islaaxin karin ilaahay oo islaaxiya oo garta maahane ogaadataa iyadaa marka hore waana xaqiiqada uuna baraayo islaamka uuna baraayo weeyaan waa inaynu ku noqonaa marka hore ilaahay war maxaa naga khaldan cunugii waa iga hallaabay waa inaan islaaxiya anigi iyo ilaahay arrinka noo dhexeeya waa inaan islaaxiyaa xaalaad waxaan quudinaya aan ku ababiyey dharka uu huwan yahay wuxuu cunaayo wuxuu cabbaya waa inaan eegaa ma xalaal baa mise waa xaaraan xaara haduu yahay ducada ma la aqbalaayo sheekhan wax lagama aqbalaayo xoolaha aad baxsatay ee aad xaaraad ka bixisayna ma la aqbalayo ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba boqol masaajid adduunka ka dhis iska dhaaf raxmadii naxariise hoogay kugu noqonayaan haddaad xaaraan ka dhistid xalaashaa la rabaa in la quuto wax ummadeena u fasaaday waa xaaraanta aan quudanayno ninkii markuu ka sheekaynaya rasuulka booraysnaa ya ee daliilkaha ilaahay isu bihinbihinay gacmaha u taagnaa uu ilaahay baryaayey waxba lagama aqbalin maxaa looga aqbali waaye rasuulku wuxuu ku cilleeyey wuxuu cunayo waa xaaraam wuxuu cabayo waa xaaraam dharku wawen yahay waa xaaraam waxa lagu ababiyey ee uu ku soo korayna waa xaaraam war arbiciinku ku yaallaa ilmaha waa loo akhriya waalidku u yaqaanaa haddana xaaraamtiisa sabareedkii iyo ribadii ayaa intaas la cunayaa ilmihii lagu korinaya guryihii galay annagii aan cunayna ku labisannahay maalin walba guryihii ku dhisanay haye meel wada xaaraamaan degannahay dhoobaynu ku jirnaa ilaahay baanu baryaynaa seena looga aqbalayaa marka wallaahi na lagama aqbalaya ilaa ilaahay io annaga istilaax maca allah ilaahay inaan arrinkeena wanaajinno maahne ilaahay u laabano kitaabkii u laabano sunnadii u laabano wakhtigan waa wakhtigii la dhahaya goosaa ku qabsada kitaabkiina iyo sunada iyo sunnada rasuulka kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulkiina sala allahu calayhi wasalam walaalaha xaaraamta aynu ka fogaano xoolaha xaaraamta aynu ka fogaano guryaheena wax gelaya aynu ogaano caloosheenna wax gelaya aynu ogaano wakhtiga waa dhammaaday aynu ogaano ubadkeenna waxaynu siinayna guryaha waxaynu ku dhisanayna aynu ogaano aynu iska ilaalina xaqa walaaleen khaasatan daahirada maanta aan ku arkaa gaarasta waxa weeyaan rabadii wixii oo dhan ka daray waa dhulalka la kala gadanaya ee dhulalkan la kala qaybsanaya ee la kala dhacaya ee daa'iman seefaha iyo maaragtaa lisula taagan yahay oo gardarada lagu kala qaadanaayo war xusuusnaada xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalama ma qaadi karaysaan maalinka qiyaama qoortiinana kuma qaadi kartaan mitir dhul ah oo ilaa ay toddobada dhul lagu gooyey oo qoorta lagugu duduubo wallahi inaydan qaadi karaynin hana fududaysanina hadalkaa rasuulka sala allahu calayh wasalam adduunkan la tamashilaynaayo logba meel la dhigaaya wallahi waa laga tegayaa qabri baa la gelayaa ciriiri ah halkaasay ka bilaabanaysaa waxna ka qaadi maysaan oo ka dheefi maysaan adduunkan qiyaamihiina waa tegaysaan ilahay inaa hortegaysaan xaaraamta aynu iska ilaalino hada wma kana min twfiiqin famin allahi waxdah wma kana min khaطأi aw sahwi aw nisyaani faminii wmin الshayطan وأعuudu bاllahi an akuna jisra tacburuuna عalayhi ilى اljanati وyurma bihi fi jahannam ثuma acuudu bاllahi an udakirakum bihi وأnsaah والsalaamu عalaykum وraxmaة اllahi وbarakaatuh إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام أم الله أكبر الله الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب أوصانا النبي وخير السحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب